الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوزوا التقديم إذ لا ضرر الأصل في الأخبار أن تؤخر وجوزوا التقديم إذ لا ضرر فامنحوا حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بياني كذا إذا ملفيل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي اللام ابتداء أو لازم صدري كمن لي منجدا لذي اللام ابتداء أو لازم صدري كمن لي منجدا والنحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر هم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عدا عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر مما به عنه مبينا يخبر كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا وخبر المحصور قدم أبدا kama lana ilaa tibaacu axmada khabarkii buu soo celiyey sheekhuyo wuxuu yihi walaslu asalka fi lakhbaari akhbaarta iyo khabarada uu asal ihi an tuakhara ay taakhiiruhaa dambaynteeda wey wajawazuu carabi waxay baneeyeen ataqdiima bay baneeyeen soo hormarin khabarkii lasoo hormariyo mubtada laga soo hormariyo id wakti bay baneeyeen laa darara wax dhib ihi khabarkii laadaa go-ane fii khabarka soo hormarintiisa ayna ku sugnayn khabarku marka mubtadaha loo eego saddex xaal u yeelanaya horta sida asalkaa ee raajixa ihi khabarku waa inuu xagga dambe maro tartiibtu waa sida mubtadiuna xagga hore u soo maro asal labaad waxaa oo iska banaan khabarkii inuu soo horeeyo mubtadihiina uu dambeeyo markaa saddex masale ayaa ku sugan marka la eegayo dhinacaa laga eegayo khabarka iyo mubtadaha marka la eegayo masalada koowaad waxay tahay ee beydkan uu kaga waramay in ay banaan tahay ama asal in ay tahay inuu isagu horta dambeeyo waxaa kale oo asal isna iska banaan ah inuu soo horeeyo markaa yajuusu taqdiimuhu wa takhiiruhu so halmaa masalada labaad waxay noqon doontaa u keeni doonaa in ay waajib tahay in khabarka dib loo dhigo mubtadihiina uu soo hormaro masalada saddexaadna waxay noqon doontaa wujuubu taqdiim alkhabar in khabarka lasoo hormariya in ay waajib tahay khabarkiiba xagga hore soo maraya masl fan khabarkii ayaahe xagga hore soo hormaraya marka maslada hore waxa weeyaan in lasoo hormariyaana banaan in dib loo dhigaana banaan maslada labaadna waa maxay khabarkii inuu xaggiisii damba mara ayaa waajiba saddexaad ku tacalluqdaan maxay noqonaysaa khabarkiiba inuu soo hormaro ayaa oo mubtadi xagga dambe maro markaa sida asalka ee raajixa waxay tahay akhbaarta akhbaartu inay dambayso waxyaalaha mubtada'aadkiina in ay soo horeeyaan asal labaad oo iska banaan waxa ah inuu khabarkii soo hormaro laakin waa xilima waa wax barara iyo wax dhib iyo wax labsi marka aanu jirin ayaa loo jeeda waaya oo sababtu waa maxay lianna alkhabara wasfun fi lmacna lilmubtadey khabarku waxa uu ka dhigan yahay wasfi sifo oo kale ayuu ka dhigan yahay xagga macnaha mubtadaha uu yahay takhiirna kolkaa waa mutay inuu xagga dambe maro waayo wasfiga iyo mawsuufka midkaa dambeeya sifadiiyo mawsuufka midkaa dambeeya de sifada dambaysa ka horeeyana waa maxay waa mawsuufkii lidaa isna maadaama oo khabarkii sidii sifada oo kale u yahay isagii waa in uu dambeeyo mubtadihiina waa in uu horeeyo intaa misle fahne tusaalu waa maxay tusaalu waxa weeyaan zaydun qaaimun waa sida zaydun qaaimun wax dhibi haddii ayna ka jirin waxaad aydun wax labsi hadduna meesha aanu imanan markaa sheekhu waxa kolka asalkana wuxuu ujeeda sida alarjaxu wlaqlab buu ujeeda marka alaslu waa mubtada fi akhbaarna waa lagu tacalujinaya antani waa masteriye weeyaan tuakhara anta iyo mansuubkeega ayaa khabarkiya master laga dhalaalinaya wajawazuu ataqdiima waa iska icraabka waa fudud yahay idna waxaanu ku tacalujinana jawazuu laadan waa tii naafiyatu bijiisi tacmal camal inasoo ma garanasaan barara waa ismigeed khabarkeedina waa maxduuf walaslu asalka fi lakhbaari akhbaarta oo asal ihi an tuakhara ay taakhiiruhaa dambaynteeda wey akhbaartu inay dambayso wajawazuu carabi way baneeyeen ataqdiime bay baneeyeen soo hormar khabarkii u ka soo hormaro id wakti bay baneeyeen laa darara wax dhib ihi fii taqdiimihi ka inu fii taqdiimihi soo horaynta uu soo horeeyo wax dhibi marka ayna ku sugnayn waa banaan soo hormariyaa famnacu xiina ystawi ljuz'aani curfan wanukran caadimay bayaani kada ida ma lficlu kana aw qusida isticmaaluhu munxasira aw kana musnadan lidii lam ibtida aw laazimi sadri kaman lii munjida marka masalada hore waxay ahayd inuu soo hormaraana way banaan tahay in dib loo dhigana way banaan tahay masaladana waa tii labaadee ku tacaluqaysay oo ah inuu xagga damba maraa waajiba waa sagaal masalo ama toban masalo toban goor waxa wajiba inu agga damba maro soo basiid ma waay an buu sheegay haddaynu sii bastino in isaga u raacnayn li buu sheegay li ayuu sheegay afarna waynu soo haleeshin doona waa imse marka toban ama sagaal sooma wuxuu yidhi famnac diid hu taqdiimkii diid xiina yastawii marka ay sinaanayaan diid aljuz'aani labada juz marka ay sinaanayaan curfan ay fi lcurfi xagga macrifanimada markay ku sinaanayaan wa nukran ay fin nukri xagga nakiranimada markay ku sinaanayaan caadimay bayaanin aadimay mubayinin xaalo ay ku caddeeya kuwo waaye xaalada ay ay sinaanayaan waaya wuxuu leeyahay taqdiimkii waad diideysaa taqdiimkii khabar wajawa isu taqdiima bu marka hwdan maxaynu u celinayna taqdiimkii aynu ka fahnay halkan wajawazuu ataqdiima soo ma aragtaan taqdiimkaasaynu u celinana damiirkan damiiru qaybaha taqdiimkii khabarku mubtada ka soo horeynaya waa diidaysa xilima waa marka ay labadii jus sinaadaan labada jus waa maxay almubtadau waalkhabaru mubtadiya khabarkii waxay ku sugan yihin labadiiba waa macrifo amba labadiiba waa nakiro midnimo wax khabar ku ma jiro maxaa waajib noqonaya ka dambe inaad ka dhigtid khabar ka horeyn inaad ka dhigtid mubtade soo ma fahmi ku fahmaysaa eeg wa an yakuna kullu min almubtada'i wاlkhabari macrifatan aw nakiratan saalixatan lijacliha mubtadaan mubtadihi khabarkii mid kastoo ka midi ah waa ama waa nakiro u suubata in laga dhigo mubtade wax mubtadenimo caddeeyo oo khabarnimo ka caddeeyana lama hayo ka dambe inaynu khabar ka dhignaa waajib ah ka horena inaynu mubtada ka dhignaa waajiba zaydun zayd akhuuka waa walaalka aduu kala fadh marka zaydun zayd akhuuka baa lagu yiri maxaa waajiba sheekh akhuuka inan ka dhigo khabar zaydna inan ka dhigo limaada zaydun waa macrifo macaariftii darajadu kaga jira waa calamkii ma martabadii labatan sati u dambaysay waa ti labaad carafuha damiiru bacdahu lcalam mina ti labaad waa ti labaad wey akuuka baa ii timiday akuukana waa eh, waxaan ujeeda waa macrifo xaguu kaga jira ya war akuuka halkuu kaga jira macaariftii calamkuu la daraje yahay carafuha damiiru bacdahu lcalam fasmu ishaaratin famawsulun atm wabacduhu dhulaami walmudaafi fi rutbati aladi lahu yudaafu ila aladii udiifa lidamiiri fainahu kalcalami shahiiri mayna isku darajayn ma kala badna may kala macrifo badan yihin meel bay taagan yihin sooma idan waxa waajib noqonaya ka dambaynan ka dhiga khabarkii oo maxaan ohanaya zaydin waa mubtada akhuukana waa khabar baan odhanaya waayo labadan wax kala caddeeyo mubtadanimo mid ku caddeeyo mahayata ka kalena khabarnimo u caddeeya isku darajay noqdeen soo ma ka dambe khabar inooga dhig waa waajibe oo halkeed ka qaadatay famnacu xiina yastawi jizaani curfan wa nukran caadimi bayaani maan ka qaaday suniya daliilkaas nakiradiina maxaa u daliila waxaa u daliila waayahay afdalu min zaydin afdalu min camrin afdalu min zaydin afdalu min zaydin zaydka ka fadli badani afdalu min camrin camarna ka ka fadli badan weeye ya afdalu min zaydin zaydka ka fadli badani afdalu min camrin camar ka ka fadli badan weeye aye labadana wa isku daraja soomaada maxay yihin iyaguna ya waa nakiro waa nakiro wey waayahay nakiro weeyaan oo hadda maxa cunansiye walaa yajuusu libtidaa binakira soo digi laha iminku admaanow waa sidee walaa yajuusu libtidaa binakira wa camal fashay halkeen ku soo qaadanay ma daliil meel isku mid ma soo qaadanay ma inaan soo qaadan halkeen ku soo qaadanay ya isoo da kitaabka farasa aye yaa xasuusan sii dacdota waragbatun fi lkhayri ragbatun fi lkhayri de mayna iska er midayn ya mayna camal fal maana ku tacalluqin de er afdalu min zaydin sababta ku tacalluqaya waan eeg waxaynu soo marnay waa inu yar fududaado waxaynaan gaadhin waa halkeyga markaa u fiirsada afdalu min zaydin afdalu min camr mayna isku er darajayn waxa u cuninsiinay laba lagu soo taal uu camal falayleen wax kala cadaya mad haysa adu maydha de de ka dambe khabar ka dhig ka horena mubtadaa ku daysade mubtadaa he ku dayso waayahay haddaad adu soo hor marsa iska tirahda ka waran akuuka zaydun ama ad tirahda afdal min camrin afdal min zaydin ka hore mubtadi maad ka dhigasaade <laughs> ka hore mubtadi buu ku noqonaya hadda maxaad doonaysa inaad khabar ka dhigtid doonaysa dee lagaama ogolaanayo warku waa sidiisii buu taagan yahay yaa kala cadday waxay ku kala cad yihiin maala garanaya markaa ka dambe mar kasta aduu ka dhiga maxay khabarkii ka dhig waa waajibe ka horena mubtadiye ka dhig laakiin daliil ina tusinaya hadduu jiro ka hor ya daliil ina tusinaya haduu jiro ka hor way iska banaanaanaysaa de abu yusufa abu xaniifata aba ka horma abu yusufa misagoo khaladsan ugu dhawaadayaaba abu yusufa eh? abu xaniifata abu yuusuf abu xaniifa lagu ya may banaan tahay inaan idhaahdo abu xaniifata abu yusufa horta kee khabara kee mubtada ma isku mid minayn meeshan tashbiih baliiqa ku jira tashbiih baliiqa ku jira adaatu tashbiih baa la gooyey oo kaaftiya tashbiih beliidha ku jiro kaafti waa go-an somayna fahmin abu yusufa ka abi xaniifata ka abi xaniifata markaa kaafti baa go-an adaatu tashbiiha ahayd yaa mushabaha yaa mushabahu bihiya mushabahu bihi waxa weeyi e abu xaniifa wey waayo arda iyo macallin ba isku yinde ka mushabahu bihiga ayaa a maxay khabarkii mushabahubiga ayaa khabarkii o abu xaniifa misl fahne markaa way banaanaanaysaa inaynu iska nidhaahno abu xaniifata abu xaniifa weeyi abu yusufa oo abu xaniifa kolka baynu soo horraysiinay maxaynu u soo horraysiinay de inuu isagu mushabahubiig yahay baynu garanana mushabahubiiguna waa khabarkii la soco mushabuhuna mubtadaha ayuu noqonaya misl fahne waayahay banuna banu abnaaina soo kale weyaan banuna banu abnaaina wa banaatuna banuuhuna abnaau rijaali abaacidi inamada yada weeyi banu abnaaina inamadayada inamadood adiga kuwa ku xiga kuwaad dhashay iyo kuwaad kaad dhashay kuusii dhalay kee kuu dhow ya kaad dhashay walida sulbiga adi ku xigade ya markaa tashbiihu ma inamadada adu dhashaa lagu shabahaya inamada sii dhaleen mise inamadaadu kuway dhaleen baa lagu shabahaya kuwadaad dhashay mushabahu bihigu waa banuudan wey banuu abnaayduna waa mushabihi wey banuunaa inamadayada weeyi banuu abnaaina inamadayada inamadoodu <laughs> de ila adika ksiixiga waa welidu sulbigii waa banuudan weeyaan banuudaadan weeyaan markaa aduu hadalkumayna geliyey e waxaynu ka qaadanaynaa beydkaasi hore haddii mubtadi iyo khabarkii ay sinaadaan oo macrifanimo ay ku wada sinaadaan ama nakiranimo ay ku wada sinaadaan wax midkood mubtadinimo ku caddeeyo oo khabarnimo ka caddeeyaana aanu jirin ka dambe inuu khabar noqdo ayaa waajib ah ka hore inuu mubtado noqdaana waa waajib maxaana u daliila famnacu xiina yastawi ljus'aani curfan wanukran caadimay bayaani waa masalada koowaad maslada haddaynu laba u kala qaadnona lix baa ka bixi curfan iyo nukran haddaynu laba u kala qaadno macrifanimay ku sinaadeen waa hal masalo nakiranimay ku sinaadeenna waa laba masalo soomaade haddaynu kala qaadnin waynu kala tafsiilino kada idaa malficlu kaana alkhabara aw qusida isticmaaluhu munxasira laqmadu waa dambaysa mar labaad baynu ku celin doonaa kolley kada saasoo kale u diid ya bimacnaa yamtanicu taqadumu horumarka mubtada khabarka mubtada laga soo hormariya mamnuuc buu noqonaya kada sidaasi oo kale idaa malficlu yaa aaliban khud faa'idatan maa bacda idaa zaa'ida sooma idaa kaana alficlu ficilku marka uu ahaado kaana uu ahaado huwa ficilku alkhabara ficilku markuu khabar noqdo <laughs> khabarkii inuu soo hormaro waa la diidayaa maxaana waajib ah inuu isagu dambeeyo ayaa waajiba ah. o ama qusida la qasto isticmaaluhu khabarka isticmaalkiisa loo qasto munxasiran xaalo u yahayna loo qasto isticmaalkaasi munxasiran xaalo u yahay mid uu ku koobmayo mubtadahu mubtadahiisu fiihi ay filkhabari khabarka dhexdiisa uu ku koobmayo ow kaana ama uu ahaado huwa khabarku musnadan mid loo tiiriye limubtadain mubtade mubtadahaasoo dii laab ibtidaain laamulibtida mid u saaxiiba ah ow laazimi sadri ow kaana u noqdo huwa khabarkii musnadan mid loo tiiriyo limubtadain mubtade mubtadahaasoo laazimi sadri awalka laazima wadaalika tusaaluu kain wuxuu ahaaday man waa kuma lii aniga ka ii sugnaaday munjidan xaalowya midii badbaadinaya intan aan kala fadhno suuradii hore nisla fahna sooma masalada koowaad ay waajibtaa in khabar dib loo dhiga waa xilima waa ama nakiranimada wax kala caddeeyaana aanu jirin waa masalada koowaad ee ay waajib tahay in khabarkii dib loo dhigo masalada labaad an yakuuna alkhabaru ficlan kabarkii waa ficil sheekh khabarkii waa maxay khabarkii waa ficil weliba raafican lidamiirin mustatirin damiir mustatir ana waa rafcinaya oo mubtadaha u noqonaya maxaa waajib noqonaya in dib loo dhigo in khabarkii dib loo dhigo ayaa waajib noqonaya tusaale zaydun qaama baa tidhi zaydun waa mubtade qaama maxaa ku asturan damiir mustatir ayuu noqonayaa zayd buu noqonaya idan khabarki muna jumla ficliya noqon ya ila damiir mustatira ku jira ficilga inaan ka dhigno mid waajibki mid dib la mariyo in waajib laga dhiga waa waajib mid xagga dambe maray in laga dhigo khabarkii waa mid waajib awooya ah limaada haddaynu nidhaahno aynu abarka aynu soo hormarino ficilka mubtadahana aynu dib u dhigno jumla ficliya kaa noqonasaaba oo maxay noqoni qaama zaydun bay iska noqonasaaba <laughs> adnab gooraan ba waxaad raadinaysay khabar qaama zaydunna way kaa noqotay ya soomaad fahmin waxaad gun moodaysaa lax kaa noqday sooma marka qaama zaydun bay kaa noqotay haye dee warkii warkaad u socotay muu yahayba markaa waa waajib in dib loo dhigaa markaana waa masalada labaad halkuu ku sheegay kadaa idaa malficlu kaana alkhabara buu ku eeg ficilku marka khabar noqdo ficilku markuu khabar noqdo waa yahay markaa mulaanba maaha u fiirso mulaanba maaha ficilku markuu khabar noqdo mulaqan sidiisa maaha ee waxa weeyaan marka ay waajib noqonaysa in khabarka dib loo dhiga waa marka uu rafcinayo damiir mustatir ah oo mubtadaha u noqonaya hadduu ismi daahira rafcinayo ka hor wuu soo hormari karaa hormari karaa hadduu damiir baarisa rafcinaya ka waran waa hormari karaa oo tusaaleahaan wuxuuba yahay zaydun qaama abuhu baa meesha taalla de waa caadi qaama abuhu zaydun maada odhan karin <laughs> waad odhan kartaa de ya zaydun qaamaa iska wey azaydaani qaamaa wey waxaad iska odhan kartaa maxay qaamaa azaydani waad odhan kartaa de inkastoo luqatu akanun albarakidkaaga ekaanaso lakin hadda wa noqon karta lakin kolkaa wa sheekhu muu qaydin lakin wax fiican bay leyihin in la idhaahdo ibnu caqiilka doorka dambe nigan doonaan ku arki doontaan imikana wad akhrisan doontaane waa xilima waa marka uu rafciyo damiir mustatir ah oo u noqonaya maxay mubtadaha u noqonaya waa masalada labaad culimoy masalada saddexaad an yakuuna alkhabaru maxsuuran kabarki waa maxay kabarki waa maxsuuru fiihi kabarki waa maxay waa maxsuur abarkii waa maxsuur wey waayahay khabarkii waa maxsuur mubtaduhuna muxuu noqonayaa khabarkaa maxsuuru fiihiya mubtaduhuna waa maxsuur tusaalaad ku fahmaysaa u fiirso an yakuuna alkhabaru maxsuuran fiihi tusaale waa ah maxay inamaa zaydun qaaimun inamaa zaydun qaa'imun maxsuuru fiihiga xaqiisu waa maxay waa ataakhiiru maxsuurkana xaqiisu waa maxay waa ataqadumu waa ataqadumu markaa khabarkii waa maxay waa maxsuurun fiihi weeyi ilan maxsuuru fiihiga rutbadiisu martabadiisu waa maxay waa atakhiiru maxsuurkana rutbadiisu waa maxay waa ataqdiimu inamaa zaydun zayd waxa uunu ahaaday qaa'imun mid maxaynu xasrinanaa zayd maxaynu ku xasrinanaa qiyaam zayd ma jiifo mana fadhiyo ee wuxuu ku sugan yahay waa maxay waa taagni wey eg taagnida oo kabarkaa ma xasirinayno oo cid kale inay taagantaan suuragala zedo keliya inuna taagnayn baa suuragala mal mutanabbi ilaa shaaciru maangoy mutanabbi muu ahaani gabayaa mooyaane maxaan xasriyey mubtadaha mutanabia maxaan ku xasriyey inuu shaacir yahay may ka dhalanaysaa markaa ayrkii inaanu shaacir ahayn kama dhalanaysa waxaan xasriyey waa mubtadaha oo mutanabi ya khabarkiina waa maay waa maxsuurun fiih sooma khabarkiina waa maxsuurun fiih marka khabarka maan xasrin de lakin waxaan xasriyey waa mubtadaha marka khabarkii muxuu noqday maxsuuru fiihi buu noqday markaana maxaa waajib noqonaya in uu dambeeyo eeg maxsuuru fiihiga mar kasta darajadiisu waa maxay waa atakhiir wey maxsuurkana khudbadiisu waa maxay waa ataqadumu marka maxaa waajib noqonaya mar hadduu khabarkii maxsuuru fiihi noqday ya taakhiir de in xagga dambe la mariyo ka dambaa markaa khabarkiya inamaa zaydun qaaimun maa zaydun ilaa qaaimun maa zaydun ilaa qaaimun waayahay ka afraad khabarkii waxa gashay mubtadii waxa gashay laamulibtida mubtadii waxa gashay maxay laamulibtida gashay khabarkii inuu xagga dambe mara ayaa waajib waayo laamtan maxay leedahay sidaaratu kalaan bay leedahay lazaydun qaa'imun lazaydun qaa'imun waa waajib aw kaana musnadan lidii laam ibtida halkuu kuugu ishaaray wey qaa'imun lazaydun ma odhan kartid waa istidaaratukalaam bay leedahay ka shanaad mubtadaha laftiisa ala sidaaratlkalaam mubtadaha laftiisa muxuu yeeshay sidaaratlkalaam buu yeeshay sidaaratlkalaam mise shebala kow muxuu noqday ismu istifaam ama wuxuu noqday ismu shardi ama muxuu noqday ya ma atacajubiya ama muxuu noqday kamal khabariya ama muxuu noqday damiiru shani intaas bas riwaayatu kalaan bay leeyihin kuwa yawgaasu kaa noqday waxaa waajib noqonaysa khabarkii inuu dambeeyo tusaalu kusiya man lii munjidan buu yidhi mantu waa maxay ismu istifhaam aynahayn sadaara leedahay waa mubtadade liina waa khabarkii munjidana waa xaalo oo ka inuu damiirka ku asturan khabarkaa damiirka ku asturan baa laga xaalaynaya imisaynu haysanaa shan haddaynu labadii hore kala tafsiilino nakiradii macrifadii laba ka kala qaadnana lix soo maaha waxaad ka dhigataan ya haysta khudriga tambiiha yar hayso tambiha soo markiis tambiihaasu ka qabanaya waxaa lamid a ah, wa miluhaa alkhabaru almaqruunu bilfa khabarka fa'da lala xidhiidiyana waa la mid alladii yatiinii eh? falahu dirhamun alladii yatiinii falahu dirhamun khudridaas daawd maad arkin aladi yatini falahu dirhamun khabarkaa maxaa lala xidhiidhiye fa baa lala xidhiidhiye soo ya falahu dirhamun waa waajib in xagga dambe la marya lamid ah alkhabaru lmaqruunu bilba zaa'ida maa zaydun biqaa'imin maa zaydun biqaa'imin maada tamiimiyadii baynu ka dhignay waxaa lamid khabarkii markuu dalabkaa noqdo zaydun zayd idribhu garaac soo saddex maayno ka shanaad wlmukhbaru bihi can mud wa mundu mud iyo mundu mararka qaarkood ismibay iska noqdaan ismi haddii ay noqdaanna mubtaday noqonayaan khabarkoogii marka inuu xagga dambe mara ayaa waajib ah masla bani mud iyo mundu mararka qaarkood ismi bay noqdaan ismi markay noqdaan khabarkoogii in xagga dambe la mariyo ayaa waajib ah maa ra'aytuhu mud yawmaani aw mundu yawmaani in xagga dambe la mariyo yomani la dhahda mid waajiba ayay noqonaysa waa markaynu mubtada ka dhigna labadooda waa imse marka waxaad ogeysaa khabarka lala xidhiidiyey fada iyo khabarka lala xidhiidiyey bada zaa'idada iyo markuu khabarkii kaa noqdo dalab iyo marka khabarka khabarka mundu iyo mud afar maynan afartan lixdii hore ugeyso tobankaa goor waxa waajib ah khabarka in xagga dambe la mariyo mubtaduna xagga hore u soo maro waa waajiba afartaa yar baad ka xifdisay inta kale naftiga inoo yaalanba inta kale mayna halka ma inoo wax la qurqurayo buu kaaga baahan maanta ma jirto intan mada xifteesaba waa duqiye haddaba laqmada eega famnac diid buu ihi sheekhu hu taqdiimkii diid horumarkii khabarka uu ka soo hormariyey mubtadaha diid xiina wakhtiga diid yastawii ay sinaanayaan aljuz'aani labada gobol waa mubtadihii iyo khabarkii curfan iyo nukran waa isma masterayni waa laba ismu master oo carafa iyo nakara iskale ar misle fani haddaba culimadu waxay nasxulkhaafid baynu ku nasbinay qaarleyn qaarna waxay le mayna imnaani waa tamyiis muxawalun can ilfaacili oo aarku suduha famnac dilhu taqdiimkii diid xiina wakhtiga diid yastawii ay sinaanayaan curfuljusayni labada jus macrifanimadoodu aw nukruljuayni labada jus nakiranimadoodu saaynu dhaanay leey haddaad nascukhaafidkaa ku nasbisidna waa caadi famnacdilhu taqdiimkii did xiina wakhtiga diid yastawii ay sinaanayaan aljusaani labada jus curfanay fi lcurfi macrifanimada ay ku sinaanayaan wanukranay fi nukri ay ku sinaanayaan caadimay waxaynu ka xaalaynana yastawi faacilkeeda bayaanina bimacnaa mubayin buu noqonaya caadimay bayaaninay caadimay mubayinin ku cadeeya kuwo waaye xaalada ay yihiinna ay sinaanayaan soo warkuma caddo taga si fiican baad u fahamteen intaa ila tahay kada jaariya majruurka waxaynu iso qadarna wuxuu ku tacaluqayay yamtanicu ataqadumu soo horumarkii waa mamnuucoobayaa kada sidaa hore oo kale ayuu u mamnuucoobaya idaa waktiga ayuu mamnuucoobaya kaana uu ahaado alficlu ficilku kaana uu ahaado huwa ficilku alkhabara khabar noqdo jumla ficliye ayaa khabar noqotay ficil faacilkiisa uu damiir mustatir oo mubtada u noqonaya ayaa khabar noqday waxa waajib a inuu noqdo maxay waajibu takhiir inuu noqdo ow qusida ama waxa la qastay isticmaaluhu khabarka isticmaalkiisa ayaa loo qastay munxasiran xaalo uu yahay mid uu koobmayo eeg mubtadauhu mubtadihiisu fiihi ay filkhabari khabarka dhexdiisa uu ku koobmayo marka khabarkii waa maxay khabarkii waa maxsuurun fiihi mubtadihiina waa maxay waa maxsuur mar hadduu khabarkii maxsuurun fiihi noqday maxaa waajib ah inuu isagu ka damba noqdo waayo limaada liana rutbata almaxsuuri fiihi atakiiru wa liana rutbata almaxsuuri ataqadumu warmasl baan waa yahay aw kaana ama wuxuu ahaaday huwa khabarkii musnadan mid loo tiiriyey buu noqday limubtadayn mubtada mid loo tiiriyey buu noqday ila khabarki waa musnad mubtadahaasoo lidii laam ibtidaai laamulibtida mid u saaxiiba ah mubtadihii baa noqday laamulibtida miduu ku jiro ila khabarkiina waa musnid mubtadina waa musnid ilayhi khabarka xagga damba mari la zaydun qaa'imun waa ceeb inaad tidhaahdid zaydun qaa'imun la zaydun warkaa soconaya maaha limaada laamulibtiduu sadaara leedaad sheekh xaqiga maxaad oduu baabinaysa aw laazimi sadri aw kaana ama u ahaado huwa khabarkii musnadan mid loo tiiriyey limubtadain mubtade mubtadahaasoo laazimi sadri xagga hore laazima isaga laftiisaba sadaaratlkalaam wadalika tusaalikain wuxuu ahaaday man waa kuma man waa kuma lii aniga ka ii sugnaaday munjidan xaal u yahay mid i badbaadinaya oo i samato bixinaya intaan isla fahnay halkaa laba suura inu hasan laba masle inu hasan masladan dambe waa maxay waa wujuubu takhiiri alkhabari can ilmubtadey in khabarka dib loo dhigo mubtadaana dib looga dhigaayo he wadalika fii tiscati masaa'il oo fii cashir masaail toban masalo lix buu inoo sheegay ama shan buu inoo sheegay famnacu xiina yastawi ljuz'aani curfan wa nukran caadimay bayaan laba ka soo qaad kadaa idaa malficlu kaana alkhabarana mid ka soo qaad aw qusida isticmaalu munxasirana mid ka soo qaad aw kaana musnadan lidii laam ibtidaana waa mid aw laazimi sadri kamilni mujidana waa mid abeedaba marka la weydiiye insha alla waa in intaas ku jawaabtide waxaad warqad ku qorqorataa male sooma inta kalena wayba fududahay oo waa marka khabarka faa la geliyo ama ba zaaidaa la geliyo ama u dalab kaa noqdo ama mud iyo mud khabarkooga u noqdo wixii mayna soo ururin qawaacidii ah, badnayd way soo ururtay maa sha alla wanaxu cindii dirhamu waliwatar multazamu fiihi taqadum lkhabar wanaxu qawlika qowlkaaga iyo wixii lamida ah, aad ku qawshid cindii agtayda waxa ah dirhamun shilin walii aniga waxa ii sugnaaday watarun dan multazamu mid loo laasimayo weyi fiihi naxwigani taqadum lkhabari khabarka soo hormarkiisa la laasimaya khabar dambeeyaad baratay oo in dib loo dhiga ay waajib tahay oo sagaal masale iska qaba baa lagu leeya haddana he isagiiyo waajibu taqaduma isagii baa xagga hore inla soo mariya ay waajib tahay masla fahni wadalika fi arbacati mawaadic amaba adkeen waa afar meelood afartiina maanta wax la qorqoriyo male isagaaba halkan kuugu qoray maasha allah soo ma afartiiba halkan uu kugu siiye sheekhu ya intaa dankaa kan weyna soo ya soo ma intan aan ka adkayna wey wax la qorqoraya ma jirto dusha laga keenaya masalada koowaad wuxuu yidhi mubtadihii waa nakiro mubtad nakiraan in lagu bilowdaa may banaanaan jirin waayahay waa ta labaad e eh, musawiqna ma haysato laakiin waxa musawiq waa taqadum khabar halkaynu kuso qaadanay walaa yajuusu ibtidaa binakira maa lam tufidka cinda zayd namir halkaynu kuso qaadanay w cinda zaydin namira namiratu mina nakiraan ya maxaa u cunansiyey taqadum khabar baa u cunansiye soomaa oo ka waran haddaad tirahdad waaye de waa taxsiilulxaasilune aggii hore baan ka fahminbu sheekhu soo celiye maha saa ha u fahmin ya halkaa waxaa la cadaynaya libayaani taswiiqi maxaa musawiqa halkaa la cadaynaya halkana maxaa la doonaya wujuubu taqadum xukun baa laga sheekaynayaaba soo hormar inay waajib tahay iyo arrimaha laysku haya halkaana musawiqaad baa la sheegaya marka adu afkaa iska gelinine ya laba baabay kala yihin soo ma kala fahm weeye adu marka u fiirso mubtadihii nakiru kaa noqday musawiqna ma haysto ilaa khabarka oo ka hormara mooyaane maxaa waajib noqonaya khabarka inuu hormara sheekh waa waajibde maxaynu odhan cindii dirhamun inaga dhe lii watarun inaga dhe watarun soo nakira maa inaad ku bilaabataa maa suuragal ba maxaa u cunansiiye laba nakire taqadumulkhabar baaba u cunansiiye sooma musawiqay haysataa mina taqadumulkhabar ahayn ila waa jaar iyo majruure jaar iyo majruur inay khabar noqdaan waynu soo qaadana maxaa u daliila wa akhbaruu bidarfin aw bixarfi jar baynu soo qaadana naawina macnaa kaa'inin aw istaqarba cindina waa darafkiio ka taqadumi lina waa jaariy majruurkiio taqadumi marka masaladaas waa maxay mubtadihii waa nakiro musawiqna ma haysto ilaa taqadumka khabarka mooyaane in khabarka xagga hore la mariyaa waa waajib oo suurada ma fahanteen kadaa idaa caada calayhi mudmaru mima bihi canhu mubiina yukhbaru ya wuxuu yidhi masalada labaad waxa weeyaan kadaa idaa caada yultazamu taqdiimu dhe taqdiimkii waa la laazimaya horumarintii khabarka mubtada kasoo hormariyay kada saasoo kale ayaa loo laazimaya idaa waktiga caada u noqdo u fiirsada calayhi ay calaa mulaabisilkhabari khabarka kala xidhiidha mudmarunay damiirun damiir uu noqdo damiirka oo mimaa ay min almubtaday mubtada xaggii ka ahaaday alladii mubtadahaasoo yukhbaru lagu khabrayo bihi khabarka canhu mubtadaha lagaga khabrayo mubiinan xaaloya khabarku kii cadaynaya lidaalika damiiri alcaai ilayhi alcaaid iley waa maxay maslada labaadna maslada labaadna waxa weeyaan mubtadihiibaa wuxuu koobsanayaa damiir u noqonaya khabarka wax kamida ml mubtadihiibaa wata mubtadihiibaa wata damiir u noqonaya khabarka wax kamida markana maxaa waajib noqonaya khabarkii inuu horeeyo mubtadihiina u dambeeyo sababtaad u fahmaysaan waa maxay waxa weeyaan fi daari saaxibuha iminka haddaan ku idhaa haddaan idhaa ka waran saaxibuha fi daari intaanan sheegin idinkaaba sheegayda sooma haddaan idhaa ka waran saaxibuha fi daari fi daari daarta waxaa ku sugan saaxibuhaa daarta saaxiibkeed eeg jaariy horta jaariya majruurki soo fiida maa majruurkiina waa maxay jaariya majruur ka wada socda khabara soo maade markaa u fiirso damiirkii muxuu noqonayaa abarkii qayb kamid a khabarkii uma wada noqonayo oo muxuu noqonaya khabarkii wax kamid oo majruurkiia ila daartunbu unoqdeen muna daarta unoqon daartii waa qayb khabarka ka mido wey soo sama haddaba haddaynu odhan lahayn saaxibuhaa fi daari haddii aynu odhan lahayn waxaa ka dhalan lahaa cawdu damiiri calaa mutaakhirin lafdan wa rutbatan waayo khabarka darajadiisu waa halkee khabarku asalnimo muxuu leya walaslu fi lakhbaari an tuahara khabarku waa inu agga dambe maro haddaba haddaynu odhan lahayn saaxibuhaa fi daari waxaa ka dhalanaya saaxibuhaa haadan ku jirtaa inay addaari u noqoto addaarina lafdan warutba tambe way kaga dambaysaa wadalika laa yajuusu ilaa fi sittati masaail o ilaa fi sabci masaa'il wa marjicu damiiri qad taahara haye lafdan warutbatan wahada xusira fi baabi nicma watanaasuci lcamal wamudmar shani warubba walbadel wamubtada munfasarin bilkhabari wabaabu faacilin bikhulfin fakhburi maynaan soo marin tiina masaladu ka mid maaha marka hawshaasi sana kaaga dhalanshee ha kaa noqoto uun awd damir ala mutaahirin awd damir ala mutaahirin ya iminka muxuu noqonaya awd damir ala mutaahirin ya ar muxuu noqonaya ya lafdan de soma ya rutba ahaan awdu damiir calaama taakhirin laftan ma mise awdu damiir calaama taakhirin rutbatan muxuu uga horeeya iminka dee lafdi ahaan buu uga horeeya laakiin rutbahaan wuu ku dambeeya de mana ku dambeyn rutbahaan waa ku dambeeya khabar baa la ydhaa asalkiisuna waa wal aslo fil akhbaari antu akhara wey marka lafdi ahaan buu iminka uga horeeya de awdu damiir calaama taakhirin calaama taakhirin lafdan buu noqonaya masle fani masaladaasina waa masalada labaad waa xillima waa marka mubtadaha oo la xidhiidho damiir u noqonaya khabarka wax ka mida de waad wada fahanteen bay la tahay wax adag ma ku jiraad waxaa kamida beytka xagga hoose inoogu qorayo majnuunuleyla iskale ahabuki ijlaalan wmaa biki qudratun calaya walakin mil ucaynin xabiibuhaa bui ahaabuki waan kaa yar baqayaa bui niyo ijlaalan weynayn aan ku weynanaya darteed laylay wamaa biki qudratun awoodna kuguma sugna calaya aniga dushayda haddaynu isabsano de anaa kaa xoog badan kaa awood badan wey awoodnimo kaagama baqaya de laakiin wanku yar ixtiraamaya wanku weynanaya buu yidhi walaakin milu caynin walaakin maaliu caynin isha wax buuxiyaa buu yidhi xabiibuhaa ishu kaa jeceshahay wey ya isha wax buuxiya kaa jeceshahay de sooma xabiibuhaa halkee loo celinaya ma banaano xabiibuhaa milu caynin inad tirahdaa banaano milu caynin xabiibuhaa baad maada hadaad tiaahda xabiibuha milow cayn waxa kaa noqoni caw damiir calaa mutaakhirin lafdan wa rutbatan ilaa xabiibuhaa haadan caynta u noqonaysa oo bacdulkhabarkiiye war misle bane masalada saddexaadna wuxuu yidhi kada idaa yastawjibu tastiira kada idaa yastawjibu tastiira waa maxay tana wuxuu yidhi yultazamu taqdiimu taqdiimkii waa la laazimi kadaa saasoo kale ayaa loo laazimi idaa yastawjibu marka uu laazimsado huwa khabarkii atastiira xagga horemarid xagga hore inuu maro ayuu laaimsadayba waa asmaadii sidaarada ahayd wadalika tusaaluka inu wuxuu ahaaday ka qawlika odhahdaadi ilmed ku qowshid ayna makaankee ayuu ku sugnaaday man ay aladiika calimtu aan ku ogaaday anigu muxuu idin qoraya ma calimta mise calimtu calimta adigana matnigu muxuu qoraya calimta umu qoray waayahay ayna makaanke ayuu ku sugnaaday manay aladii ka caalimta aad ogaatid adigu hu mankaad ku ogaatay nasiiran kaalmeeye iyo gargaare aad ku ogaatay waayahay waa tii saddexaad waa suuradii saddexaad soo ma suuradan saddexaadna waa maxay suuradan saddexaadna waxa weeyaan culimay an yakuuna alkhabaru lahu sidrulaami khabarkii baala sidrulaam sidrulaam maxaa laha ismu shardi iyo ismu istifhaam imimaa sheeg ma taajubiya kam alkhabariya damiir shani soo shanta ma waa yahay tusaaluyna siiyey ayna zaydun ka waran iminka may banaan tahay inaan idhahdo zaydun ayna may limaada khabarkiibaa yeeshay sadaar kayfa xaaluka ka waran saa iska tirahdaa kayfa xaaluka kayfa waa khabar muqadamad xaalukana waa mubtadiya muakhara waayo kayfadan mina istifhaamayn sidaaratul kalaam bay leedahay de markaa u fiirso khabarkii hadduu noqdo asmaadii sadaaratlkalaamka lahaa in xagga hore la maryo ayaa waajiba mubtadiina xagga dambe inu maraday masl taana wuxuu ku tusaaliya ayna man calimtahu nasiiran ayna waa khabarkiio taqaduma mantuna waa mubtadiyo muakhara waana ismi mawsuul calimta waa ficil iyo faacil hudu waa mafcuulkeygii koobaad nasiirana waa mafcuulkeygii koobaad jumladaasna waa siladii de soo saama waayahay tii afraad bay noo laaban wa khabaralmaxsuuri waqadimde waqadimniyo hormari abaramaxsuuri khabar almubtadai mubtadaha khabarkiisa hormari mubtadaha almaxsuuri fiihi ee dhexdiisa lagu xasroomay mubtadaha almaxsuuri fiihi ee dhexdiisa lagu xasroomay abadan weligaa hormari wadalika tusaaluka in waxada ka qawlka odhahdaadiyo wix lamid aad tidhaahdid maa lana annaga nooma sugna ila tibaacu axmeda nebi axmed raacistii mooye wax kale nooma sugno meel kaloo marnaa ma jirta de naxnu maxsuuruuna waxaan ku xasroonahay wey nebi moxamed sal allahu aleh wasalam raacistiisa waay waa maxay tana culima kana waa maxay waa tii u dambaysa oo suuradii afraad mubtadi waa maxay markii hore u fiirsada markii hore yaa maxsuuraa ya ya khabarkuna muxuu aha maxsuuru fiihi idan maxaa waajib ah in xagga dambe la mariyo imikana yaa maxsuuru fiihiya mubtada mubtada iminka maxsuuru fiihiya khabarkiina waa maxay waa maxsuur maxsuuru fiihiga xaqiisu waa maxay atahiir maxsuurkana xaqiisu waa maxay ataqdiim idan khabarkii baa maxsuura soo maade de xagga hore aynu marinayna eeg ile waajibkiisi baan ku jirna inuu agga hore soo ku jirin khabarkii baa maxsuura len limaada intaasun kala saara eeg liana rutbat almaxsuuri ataqdiimu wa rutbat maxsuuri fiihi atahiir intaasu kala saara maxsuuru fiihiga rutbadiisu mar kasta waa agga dambe maxsuurkana mar kasta rutbadiis waa maxay waa agga hore iminka yaa maxsuuru fiihiya mubtadaha waa inuu agga dambe maro yaa maxsuura khabarka waa inuu maro xagga hore tusaale maa lanaa ila itibaacu axmeda halkaasaan ku gonaa wey nebi maxamed sal lahu alay waslam mutaabacadiisa iyo raacidiisa halkaasaan ku koobsannahay meel kale loo bixi karaa ma jirto waxay ka dhigan tahay naxnu maxsuuruuna fi itibaaci axmeda marka u fiirso lana kaynuunadana la xasriyey ahaanshaan kaynuunadana la xasriyey maxaana lagu xasriyey itibaaca nebi maxamed la raacayo sala allahu aleyh wasalam itibaaca nebi maxamed la raacayo sala allahu aleyh wasalam marka lanadan waa khabar soo taqadumay ilaana waa adaatu xasri itibaacuna waa mubtada muahara itibaac mudaaf axmedna waa mudaaf ileyh dee maalansalif waad garanaysaa iyada intaas waa iska fudayd bay la tahay marka maxaa maxsuura khabarka maxaa maxsuuru fiihiya mubtadaha intaa masle fahni marka imise goorba khabarkii in xagga hore u soo mara ay waajib tahay afar goor afartiiba matniga yeelaan caaw awal hore sow lama qurquran jirin afartiiba matniga yeelaan masalada koobaad waa maxay masalada kooda ahay waa inuu mubtadihii nakira noqdo musawir kalena aanu haysan ilaa khabarka hor mara mooyaane masalada labaadna waa maxay waa in uu mubtadihii wato damiir u noqonaya bacdulkhabar khabarka qayb ka mid a masalada saddexaadna waa maxay waa in uu khabarkii noqdo asmaada le sadaarada maslada afraadna waa maxay waa in uu mubtadihii noqdo maxsuur kabarkiina nodo e, waa inuu khabarkii noqdo maxsuur mubtadihiina u noqdo maxsuurun fii haddaba kada idaa caada calayhi mudmaru waxaynu soo dhigaynay bayd ahaa acqadu adfiyat ibni malik baydkua eeg waxa ugu adag waa inaad xusuusta maalintaad dhigatay iyo iyo siduu yahay xaalkiisa waa la socon kartid meel baa lagu qortaa wa abrizanhum muطlaqan xaytu tala maa laysa macnaahu lahu maxasala maxaa nuli beydkaasi wa acqaduu abyaata alfiyat ibni malik sooma kana u geyso baab keliya uu ku sheegay laba beydoo mucaqadayn adadag waayo tashtiitu damaa'ir baa ku sugan markaan macnaynanaan arki doonaa wuxuu yidhi wanaxwu qawlika qowlkaaga iyo wixii lamida aad ku qawsid cindii agtayda waxaa ku sugnaaday dirhamun shilin wallii agtayda waxaa ku sugnaaday watarun dan watarku waa alxaaja waa dante multazamun waxaa loo laazimayaa fiihi naxwi yaadhe taqadum khabari khabarka horumarkiisa marka u fiirso wanaxwu baa mubtada ka dhignay multazamu khabar baynu uga dhignay taqadumkan waxaanu ka dhignay naabu faacil multazamu u leeyahay culimada qaarkood baa iskale multazamka aynu ka dhigno maxay khabar soo taqadumay taqadumul khabar in ka dhigno mubtada muahar ah icraabaad ku jira wayaadu la socoyaa wanaxwu qawlika qowlkaaga iyo wii lamid ah aad ku qawshid cindii agtayda dirhamo shilin baa ah. walii waxa ii sugnaaday wadaru dan multazamu waxaa loo laazimaya fiihi naxwiga taqadumulkhabari khabarka soo hormarkiisa ayaa la laazimaya waa masaladii kooaad kada kada saasoo kale wey alamru kada arinku waa sida haddae dooti waxaa tidhahdaa yultazamu waa la laazimi ataqadumu horumarkii ayaa la laazimi khabarka mubtadaha laga soo hormarinayey kada sidaasi oo kale xilima idaa caada haddii uu noqdo alayhi jaariyo majruurka waxaynu qadarana mudaaf calayhi ay calaa mulaabisil khabaridhe khabarka kala xidhiidha haddii uu u noqdo mudmarun ay damiirun damiir haddii uu u noqdo mimaa ay min almubtadai mubtada xaggiina uu ka noqdo alladii mubtadahaasoo yukhbaru la khabri bihi khabarka lagu khabri canhu mubtadaha lagaga khabri mubiinan xaalo uu yahay khabarkani mid cadaynaya lidaalika damiiri haddabaan kala fadhnaya alayhi damiirkan ku jira khabarku u noqonaya horta mudaafna waa loo qadaraya mudmarkana waa faacilkii caada mimaadani waa min iyo maaye maadani waxay ku dhacaysaa mubtade bihidani waxay ku dhacaysaa khabarka damiirkani canhudani waxay ku dhacaysaa mubtadaha mubina waxaa laga xaalaynaya yukhbaru faacilkeeda naabi faacilkeega naabi faacilkeega yukhbarana waayo waa bihi war ma isla fahmin alayhi damiirka ku jira ayuu noqonaya khabarka mudmar yuu faacil u yahay caada mimaa maadan yay ku dhacaysaa mubtade bihi naaibu faacilka yukhbaru weeyaan yay u noqonaysaa khabarka canhu damiirkan yuu noqonaya mubtadaha mubiin ayaa laga xaalaynaya eh, damiirka bihi ku jira oo naaibu faacila marka wahada beytu min acqadi abyaati alfiyati bni malik kana taarikhda raacso halkii horaa kuu galaysna laqmada eeg marka kadaa saasoo kale weeyi idaa caada haddii uu noqdo alayhi calaa mulaabisi khabari khabarka kala xidhiidha hadii uu u noqdo mudmaruna damiiru damiir hadii uu u noqdo mima ay min almubtaday mubtada xaggiina uu ka noqdo alladii mubtadahaasoo yukhbaru la khabri bihi khabarka lagu khabri canhu mubtadaha lagaga khabri mubiinan xaalo yahay khabarku kii cadaynaya lidaalika damiiri damiirka alcaaidi ilayhi isaga usoo noqda ila khabarka cadaynaya oo markaan idhahdo fi daari saaxibuha markaan idin abarka laftiisa cadaynaya de damiirkan iyo cadaynaya oo u noqonaya oo mrj damiirka waxa cadaya merjice de khabarkii weeyaan marka iska alfaadadyo tashtiit baa ku jira isaga laftiisana sooma kada idaa caada calayhi mudmaru min mubtada wamaa lahu tasaduru khudri waa kale saaho saasaa fiicnaan lahayd buuri si uga baxba waxyaalaha kale o dhan kada ay yultazamu waa la laazimi ataqadumu baa la laazimi kadaa sidaasi oo kale idaa ystawjibu marka uu laaimsado huwa abarkii marka uu laaimsado atastiir soo hormar awlaysi xagga hore u maro uu laasimsado oo asmaadii sidaarada lahayd u noqdo khabarkii waxa waajiba inuu khabarkii noqdo maxay ka xagga hore mara in noqdo ayaa waajiba wadalika tusaaluuka in wuxuu ahaaday ka qawlika odhahdaadi xilmid ku qawjid ayna makaankii ayuu ku sugnaaday manay aladii ka calimta aad ku ogaatay humanka nasiiran aad ku ogaatay abarmaxsuuriy wqadim hormari kabaramaxsuuriy kabarmubtadadhaka mubtadaha khabarkiisa hormari mubtadaha almaxsuuri fiihi ee dhexdiisa lagu xasroomay abadan weligaa hormari kabarkaa maxsuura mubtaduna waa maxsuuru fiihi labada suuradoyn ka aldan hadduu mubtaduhu yahay maxsuuru fiihi khabarkuna uu maxsuur yahay maxaa waajiba y y eeg kolba ka dambaynaya waa ke maxsuur fiihi maxsuurifiiga kolba dambaynaya markaa mubtadu hadduu maxsuur yahay khabarku uu maxsuuru fiihi noqdo maxaa waajib ah suurada inuu mubtado agga hore marada ila maxsuurku agga hore u leeyahy hadduu mubtadu maxsuuru fiihi u yahay khabarkii uu maxsuur yahayna maxaa waajiba ah? ka maxsuurifiiniga oo mubtadiinu xagga dambe marade khabarkii oo maxsuuriina xagga hore mar waa suuradan haddaan ku jirno waqadim hormari khabaralmaxsuuriya khabaralmubtadai mubtadaha khabarkiisa mubtadaha almaxsuuri fii dhexdiisa lagu xasroomay abadan weliga wadalika tusaaluhu kainu wuxuu ahaaday maalanaa annaga nooma sugna ila itibaacu axmeda nebi axmed sala allahu alay waslam raacidiisa mooyaane wax kale annaga nooma sugnaano naxnu maxsuuruuna fi itibaaci axmeda buu noqonaya halkaa maxay naga dhamaaday khabarka he masaaishiisii oo saddex masalada halkaasuu nagaga dhamaaday wax adag maaha intaba maanta halkan uu inoo qorya laftig ma iska so jilcinaysaan insha allah wallahu aclam subxaanaka allah bxamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk